baaraka calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslun wlfuruud lmadkuuratu fi kitaab illaahi tacaala sittatun waxaan ku soo jirnay kitaabu lfaraa'idi walwasaaya dhaxalka iyo dardaaranka yaan ku soo jirnay waxaan soo marray xale qof haddii uu dhinto dadka dhaxlayo toddoba iyo toban qolo inay yihiin toban ragga iyo toddoba haween ah hadday isu wada yimaadaanna dadkaasi shan ruux ayaa wax dhaxli inta kalena waa la xijaabayaa qaaciide arrinkaa ku saabsanna waa annagii sheegnayo meydka iyo qofka wax dhaxlayo waasito haddii ay u dhaxayso yacnii qof meydka aad ku qaraabsani baa jiraayo aad ku soo gaadhay qofka aad ku soo gaadhoo joogo adigu waxba ma dhexlaysa qofkaas meydka aad ku qaraabsatay oo joogaa ma dhaxlaysid ilaa waladul um mooye waladul um hooyadii meydka uu ku qaraabsaday iyo asagu waa isla dhaxlayaan waa yahay shan masaluu kaga beddelan yahay waladul um warasada kale ayay ka mid tahay meydka iyo qofka wax dhaxlayo waasita haddayan u dhexaynin oo xiriirkooda toos uu yahay qofkaasi sinaba ku dhici maayo waa xijaabi karaa ma jiro waana shan qola axadu zawjayn wiilkii aad dhashay gabadhii aad dhashay aabbihii ku dhalay hooyadii ku dhashay qoladaasi xidhiirka idinka dhexeeyaa toos weeye ciday usoo marayaan laba arko mar hadduu xidhiirka toos yahayna cid xijaabi kartaa laba arko xijbulxurmaa ee xirmaan weeye waxa ka hadlayno xijbu nuqsaan waa ku dhici karaya oo waxoogaa in laga yareeyo waa dhici kartaa fii bacdi alaxyaan waxaa jira dadka wax dhaxlayo laba qeyb ayay u qaybsamaan casaba iyo ahlulfarad casaba iyo ahlulfarad ahlulfarad waxaa la yidhaahdaa ruuxan waaridka ahee wax dhaxlayo meydkan uu dhaxlayo wuxuu ka qaadanayaa xoolihiisa qeyb xadidan qeybta xadidan uu qaadanayo ka yaraysan maayo kana badsan maayo xoolihii haddii ay soo haraan shaqo ku male isagu qeybtiisaasuu qaadanaya war kalena ma jiro miaal nin baa dhintay zawjadiisii oo kale ninka hadduusan caruur lahayn zawjadu rubuc bay dhaxli rubuceeda markay ay qaadato waxaa soo haray shaqo kuma leh meel kasta ha la geeyo hool u maaha ahlulfarad baa la yidhahdaa qoladaas casabana waxaa la yidhaahdaa maydka dhintay ruuxa hadduusan qayb qadaran ka qaadanaynin ee ahlufaradku marka ay waxooday qaataan inta soo hadhay qofka qaadanayo ahlufarad haddayan jooginna xoolaha qofka wada qaadanayo kaasaa casaba la yidhaahdaa haddaba faradku casabadu meel qadaran oo ay wax ku qaataan ma jiro ahlufarad hadduusan jooginna xoolaha iyagaaba iska leh ahlufarad hadduu joogana ahlufaradku markuu qeybtiisii qaatay inta soo hadha ayay leeyihiin waxaa qeyb qadaran qaadanayaa ahlufaradka haddaba ahlufaradka qeybaha qadaranee ay qaadanayaan qur'aanku lix buu sheegay lixdii qur'aanka uu sheeguu rabaa inuu kuu sheego iyo lixdaasi dadka ku dhaxlayo yani nasiib walba qolada ku dhaxli ayuu raacinayaa weliba wuxuu sii raacin doonaa nasiibkaasi ee qoladii ku dhexlaysay mar laga xijaabayaa jira xujbigaasu xujbu nasqaan aho waxoogaa laga yaraynayo arrimahaasu dabada kamari raba wlfuruudu faradiyada almadkuuratu lagu sheegay fii kitaab illaahi kitaabkii lagu sheegay tacaala sareeye sittatu lix wey annisfu nis iyo wrubucu afar meel nis xoolaha haddii intaa laba qayb laga dhigo qayb warubucu afar meel udhig meel weey wathumunu siddeed meel udhig meel wathuluaani saddex meel udhig laba meel wathulusu saddex meel udhig hal meel iyo wasudusu lix meel udhig meel lixdaasi ayuu sheegay qur'aanku bacdu saxaaba ayaa waxay ku dareen qariibun bilijmaacna weeye uluulbaaqi wax la yidhaahdo ayay ku dareen oo insha allahu tacaala kitaabada kale aan ku arki doonno uluulbaaqigaasi bacdi diidaa jira ibnu cabaas uu ka mid yahay laakiin sida xaqiiqa ahaan ijtihaadaadka lagu keenay ijtihaadaad saxiixa weeyaan qiyaas bay sameeyeen asxaabta qiyaaskaana qiyaas saxiixa ayuu ahaa fanisfu niska fardu khamsatin shan qola faradkooda wey yacnii niska shan qolaa wax ku dhaxasha albintu meydka gabadhuu dhalay yacnii meyd baa dhintay hal gabadhuu ka tegi uu dhalay gabadhaa xoolihiisa nis bay ku leedahay wa bintul ibni wiil aad dhashay gabadhiisa ee meydka wax uu dhalay ma joogo laakiin waxaa joogaa oo keli ah wiil meydka uu dhalay hal gabar meydka wiil uu dhalay wiilkaasi hal gabaruu ka tegay wiilkiina ma noolama joogo la wiilka hadduu joogo dhaxli mayse gabadhi gabadhaas awowga u yahay iyaduna nisbay dhaxli haddaan laga xijaabine isagabay sheegi doonaaye walukhtu gabadhii walaasha kula ahayd min al abi xagga aabbaha iyo walummi hooyada walaalkugula ahayd yacnii mayd baa dhintay wax kaloo dhaxlayaa ma jooga walaashiisoo la hooye la aabba ah ayaa joogtaa nisbay dhaxli walukhtu walaal oo min al abi aabba keli walaalkugu ah mayd baa dhintay walaashiis ay isku aabba keli yihiin waxay iskooyo isku aabba yihiin maba jiro walaashiisoo isku aabba keli ay yihiin ayuu ka tegay nis bay dhaxlay gabdhahani dhammaan waxaa shardi a ah mid mid waa inay noqdaan gabadha aad dhashay nis waxay dhaxlay markay hal tahay gabadhawiilkaad dhashay gabadhuu sii dhalay nis waxay dhaxlay hal markay ay tahay walaashu waa sidoo kale hadday halka bataa wax kale ay dhexli doonaan way soo socotaa eh? wazawju zawjka ayaa nis dhaxli islaana dhimatay ninkeedii nis buu dhaxli waa goorma idaa lam yakun hadduusan ahayn weeyaan macahu zoojka mici waladun wax caruuro islaanta ay ka tagtay islaanaa dhimatay ninkiibaa haray oo jooga niskaa nis buu dhaxlayaa nis wuxuu dhaxlayaa oo islaantu xoolaheeda nis wuxuu qaadanayaa islaantu canug ay dhashay iyo wiil ay dhashay canug uu sii dhalay midna markuusan jirin ninkuu labaatan caruur ha lahaado dal lagama leh ee gabarh hadda lagugu nikaaxa ayaa dhimatay khalaas waay xoolaheeda nisaad leedahay warka meherkiisii nisna leh waa yahay adigu caruurta aad leedahay waxba dhibaato keeni mayso laakiin gabadhaas dhimatay caruur waa inayan ka tegin ama carruur hadday ka tagto nisba dhaxlayo meydku ah, zawjku wazawju zawjka nis dhaxli idaa lam yakun hadduusan ahayn macahu zawjka micii waladun wax caruuroo islaantu ay ka tagtay warubucu rubuca afar meel u dhig meel fardu nayni laba faradkood wey rubuc waxaa wax ku dhaxlaa labada zawj bas zawjka ruuc wuu dhaxlaa zawjadana ruuc way dhaxashaa zawjka ruuc wuxuu dhaxlayaa walad marka uu la joogo oo islaanta dhimatay caruur haddii ay ka dhimatay ruuc buu dhaxli zawjada waxay rubaa dhaxli maydka ninkan ninkeeda dhintay caruur markuusan lahayn oo bilaa caruur uu yahay nisbay dhaxli waxaan ujeedaa rubac bay dhaxli waka warumucu rubaca fardu tnayni laba faradkoodii wey azawju zoojka ayaa rubac dhaxli zawjka oo macal waladi caruur ay la joogto oo waladil ibni ama meydka wiil uu dhalay caruur uu sii dhalay la jooga wa huwa rubaca fardu zawjati zawjada dhaxalkeedii wey iyo wazawjaati haween fara badan maca cadami lwaladi walad maskuusaji oo walad ilmi yacnii rubac waxaa zawjka markay owlaad la joogto zawjadana rubac bay dhaxli waa markayan owlaad la joogin oo meydka ninkeeda dhintay markuusan caruur ka dhimanin weeye sideedana hal garo zawjadu hadday hal tahay iyo hadday afar yihiin isku bay qaadanayaan yacnii xoolaha afar meel inta lagu dhigo yay hal meel isla qaadanayaan afartii islaamood xoolaha afar meel inta lagu dhigay hal meel wada qaadanayaan o ay qaybsanayaan ee islaam walba rubaxa la siiyo haddaad tiro xoolihii waa dhammaanayahay afar intaad ku dhigto haddaad naa rubaxa la siina wax suuroobayo maaha haddii ay carruur joogto umun bay dhexlayaane umunkaana waa wada leeyihiin hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiin hadday afar yihiin iyo hadday hal tahay inaad keligeeda qaadan iyo dee islaam kaleba ayaan joogin maca cadam alwalad waumunu umunka sideed meel udhig meel fardu zawjati zawje dhaxalkeedii weeye iyo wazawjaati haween badan dhaxalkoodii weeye oo macaalwaladi caruur ay la joogto oo waladilibni ama islaanta ninka dhintay caruurtiisa wiilkiisa caruur uu sii dhale ay la joogto yacni nin baa dhintay islaantiisu ka dhintay islaantu caruur haddii ay la joogto ninka caruur u dhalay ay jirto sideed meel u udhig meelay qaadaya xoolaha oo umun bay dhaxli hadday hal islaam tahay iyo hadday afar yihiinna isku waxbay qaadanayaan wa uluaani uluaani saddex meel udhig laba meel wa fardu arbacati afartii gabdhoodee niska dhexlaya oo haddeer aan soo sheegayni zawjka ka bixi ilaa faradka shanaqa dhexlaysa zawjka mooye afarta kale haween bay ahaayeen afartii niska dhexlayey mid mid markay ahaayeenay nis dhexlayeene mid hadday ka bataano laba iyo ka badan noqdaan uluaanay dhaxlayaan yani afarta uu kuu sheegayana waa sida gabadha adiguulaba gabdhoodoo adigu aad dashay iyo ka badan wiilkaana laba gabdhooduu dhalay iyo ka badan laba gabdhoodoo walaalaha iskuhoyo isku aabba aad tihiin laba gabdhoodoo walaala isku aabba keli aad tihiin afartaasi uluaan ayay dhaxlayaanoo marba hadday halka bataan hal hadday yihiinna nisbay dhaxlayan waa naga soo sheegay wa uluaani saddex meel u dhig laba meel fardu arbacatin afar albintayni laba gabdhood oo meydka uu dhalay laba keeli sharti mahee waa inay laba iyo ka badan noqdaan yacni waa inayaan hal noqonin baa loo jeedaa wa bintay alibni wiilka laba gabdhooduu dhalay meydka wiil uu dhalay laba gabdhooduu sii dhalay waluktayni laba gabdhoodoo walaalo kula aho min alabi walummi hooye iyo aabba walaal kugula ah iyo waluktayni laba gabdhoodoo walaalo aho min alabi aabba keli walaal kugula ah wauluuuluka saddex meelu dhig meel fardu anayni laba faradkooda wey laba qolo keliya ulu wax ku dhaxasha saddex meel udhig meel alummu hooye idaa lam yujab haddaan laga ijaabin yacnii hooyada uluay dhaxli haddii aan la xijaabin hooye xijaabka lagu sameeya waa xujbu nisqaan ee xujbu xirmaan maba lagu sameeyo waa qolada shantii qolon xujbul lagu samaynayni ayay ka mid tahay xujbu nusqaan baase lagu samayni karayaayo inta ulu laga xijaabaa sudus loo ridi karaa qoladii sudus u ridi lahayd haddaayay joogin laba qolo keliyaana sudus u rida labadaa qolo waxa weeyaan maydka caruur u dhalay maydkan caruur u dhalay haddii ay joogto hooyo ulu dhaxli maysa sudusay dhali waayahay walaala maydka walaalihii ah oo laba gaaray hal waxba ka tari maayo walaalo maydka oo laba gaaray iyo ka badan hadday joogaanna khalaas sudusay markaana dhaxli marka hooyadu waxay ulu dhaxli maydka wax uu dhalay iyo wiil uu dhale wax uu sii dhalay markay yanjoogin kow walaalo tacaduday markay yanjoogin habar welad weladkii weyde walaalo tacadudo weyde ulula weecataa la yidhaahda ulay qaadataa <laughs> waa uluuu farduhnayni laba faradkooda weeye alummu hooye idaa lam tuxjab haddaan laga xijaabin uluka wa huwa uluka lilnayni labaa iskale iyo fasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walaalo iyo walakhawaati walaalo gabdho ah oo min waladulummi yacnii ulu waxaa kaloo wax ku dhaxlaya caruur aad walaalo tihiin hooyo kelina aad walaal ku tihiin caruur aad walaalo tihiin isku hooyo keli waay isku aabba ma tiidin caruurtaasi laba haddii ay gaaraan iyo ka badan uluay dhaxlayaan laba hadday ka yar yihiinoo hal haduu yahay sudus u dhaxli halkaas ee markay laba gaaraan ay ulu dhaxlayaan laba iyo wax ka badan uludka ay dhaxlayaanna rag iyo dumar waa ku siman yihiin oo hadday laba gabdhood yihiin iyo hadday laba wiil yihiin iyo wiil iyo gabarh hadday yihiin iyo isku six waxbay qaadanayaan waladulumka masaaisha uu ku khilaafsan yahay warasada kale ayay ka mid tahay oo laba canugoo walaalo ahoo mayd wada dhaxlayo wiil iyo gabar haddii ay yihiin liakari milu xadilutayayni ayaa la yaqaan waladulum haddii ay noqdaan isku waxbay dhaxlayaan wiil iyo gabar hadday yihiin uluay dhaxlayaan ulukana nis ee nisbay uleeyihiin khalaas waay mid mid ka badsanayaa ma jiro wa uluka lilnayni laba ayaa iskale iyo fasaacidan wax ka badanoo min alikhwati walaalihii iyo walakhawaati gabdhihii walaalaha ahaayoo min waladilummi hooyada caruurteeda ka mid a ah. yacnii meydka ayay isku hooye keli yihiin sida ayaa loo jeedaa wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imraatu walahu ahun aw ukhtun falikuli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu akara min dalik fahum shurakaau fi ulu ulu bay wada leeyihiin sudusu suduska fardu sabcatin toddoba faradkooda wey suduska ugu badan todoba qofa wax ku dhaxasha alummu hooya wax ku dhaxli hooyo ulu iyadoo dhaxlayaan soo sheegnay waxayna ulu dhexlaysay maydkaa caruur uu ka dhalaacaruur uu dhalay iyo caruur uu awow yahay iyo haddayan jirin ko walaalo tacadudana ayan jirin markaasay ulu dhexlaysay labadaa mid un haddii la helo sudus bay dhexli hooyada wasudusu fardu sabcatin sudus marka ay dhaxli oo hooyadu walaaluhu ay intay ulud ka xijaabaan sudus ay dhaxli aabba hadduusan joogin meesha aabba hadduusan joogin ulu markaa sudus marka ay dhaxasho inta kale walaalaha dhaxlaya aabba hadduu joogo ka waran hee aabbaha walaalaha isagaa xijaabaya shilin qaadi maayaan hooyada uludkii ay ka xijaabayaan sudusay utuurayaan lix meel inta lagu dhigo maalkaa hal laga siinaya hooyada shanta kale aabaha qaadanaya ayagu waana xijaabayaan waxbana qaadan maayaan wasudusuu fardu sabcatin toddoba faradkoodii weeye alummu hooya oo macal waladi caruur la joogto caruur meydka uu dhalay oo waladil ibni ama wiil meydka uu dhalay ee caruurtiisa la joogto aw inayni laba iyo fasaacidan wax ka badan la joogto oo min alikhwati walaalo wiilal ah iyo walakhwaati walaalo gabdha ah laba ama ka badan oo walaala walaalahaasi wiilal iyo gabdho midkay doonaan ha noqdaan kaa sudus bay dhaxli wa huwa suduska liljaddati ayay ayaa iska leh cinda cadamilummi hooya marka la waayo ayay haddayba ku dhaxli sudus bay dhaxli wax kale dhaxli mayso ka yarna dhaxli mayso ka badanna dhaxli mayso ayay waxay wax dhaxashaa ayaydan waxay ayay ku tahay islaan ay dhashay meydka ku qaraabsanhaysa islaantii ay dhashay meedka ka xigtay markayan joogin hooye haddayan jooginbay ayay ku dhaxli hooyadaasi ayaydani ee muxuu ahaa ku dhaxli oo hooyada ay xijaabiyo hooye haddii ay joogto aan ku dhexlaynin ayaydii hooyadaa dhasha ha noqoto ayaydii aabbahaa dhasha xataa hadday tahay hooyadaa hilfaha u qaada oo hooye meelay joogto ayayba imaan mayso ayaydii aabbahaa dhashana ku dhaxli mayso ayaydii hooye dhashana ku dhaxli mayso hadday hooye joogto hooye markii la waayo bay ayay imaanayaan ayayna sudus bay dhaxlayaan macnihii waa sida wa huwa suduska liljadati ayayaa iskale cinda cadamil ummi hooyo waayideeda agteeda walibintil ibni wiilka gabadhiisa iskale sudus toddobadii qole suduska dhexlaysay ka mid tahay walibintil ibni maca binti sulbi meyd baa dhintay gabar uu dhalay iyo wiilkiisa gabar uu dhalo awow u yahay labadaasu ka tagay hee gabadha uu dhalay nisbay dhaxli gabadha awowga uu yahayna sudus bay dhaxli takmilatu ulueena la yidhaahdaa ulueenay isku kamilanayaan eh, mana qaybsanayaan ulueenke nis waxaa iskale tii uu dhalay welidu sulbiga ahay tan awowga u yahay sudus keliyay leedahay sudus iyo dee marka laysku daro nisna uluaan bay isla noqonayaanoo takbiratu uluayn sida ayay ku noqonayaan walibintilibni wiilka gabadhiisa ayaa iskale oo maca binti sulbi eh, dhabarka gabadhiisii la joogto gabadhii macnaha maydka u dhalee la joogto wa huwa suduska lilukti walaal ayaa iska gabar walaal ah oo milaal abi walummi milaal abi aabbe keli walaal kuugu ah oo macal ukti milaal abi walummi waa masaladii haddoo kale gabar walaalo aad tihiinoo isku hooya iyo isku aabbe aad tihiin iyo gabar isku aabbe keli aad tihiin ayaad ka dhimatay hee tii isku hooyada isku aabbaha aad ahaydee nisbay dhaxli tii isku aabbaha keli aad ahaydeen sudus ay dhaxli takmiilatu ulusayn ayay noqonayaan markaa iyaguna wa huwa suduska lilukhti walaal ayaa iskale gabar walaal ah oo minal abi aabba keli kugu walaalah oo macal ukhti gabar walaal ee joogto oo minal abi walummi aabba iyo hooye walaal kugu ah wa huwa suduskii fardul abi aabba faradkii weeye oo macal waladi walad libni aabba sidiisaba saddex nasiibuu wax ku dhaxlaa mar uluuu dhaxlaa keli ah. marna sudus keliyuu dhaxlaa marna ulu iyo casabuu isku darsadaa ul intuu dhaxlu haddana waxaa samaynaya miiaal meydaa dhintay wuxuu ka tagay gabadh u dhalay meydka aabbaha iyo hooye intanuu ka tagay maydka ama wuxuu ka tagay meydka aabba iyo hooye iyo walaalo aabba iyo hooye iyo walaaluu ka tegay walaalo tacaduday hooyada sudusay leedahay walaalaha sudus ka dhigay xoolihii lix qeybaa laga dhigay lix qeyb marka laga dhigo aabbaha wuxuu dhaxlayaa ulu hooyadana sudusay dhaxli intasu hadhayna isaga casadayna khalaas waay wawariahu abawaahu faliummihi ulu fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hooyada sudus bay dhaxli walaalaha haddii ay jiraan inta kale qaar uu ahlu faradnimo u qaato iyo qaar uu casabo ka dhigto isagaa qaadanaya warkaa walaalihiina wuu xijaabi marka sudus wuxuu dhaxlayaa aabbaha caruurta ee meydkan caruur uu dhalay markii ay joogto caruurta hadday wiilal ku jiraan sudus keliyuu dhalay haddayan wiilal ku jirinay gabdho keli ay yihiin sudus markuu dhaxlo gabdhahana intooda ay ka qaataan inta kale lagu casabayn miaal meyd baa dhintay hal gabar iyo aabbihii buu ka tegay gabadha ehlunis waaye aabbahana ehlusudus waaye lix ka dhig maalkii lix markaa ka dhigto saddex gabadha sii aabbahana hal sii maxaa soo haray laba labadiina casabo u qaadanaya isaga casabaynaya wa huwa fardul abi aabba dhaxalkii weeye oo macal waladi caruur la joogo oo waladil ibni ama wiil caruurtii la joogo wa farduljaddi awow dhaxalkii weeye cinda cadamil abi aabba marka la waayo awowga aabbahaa dhalay ayaa sudus kugu dhaxlayaa marka aabba uusan jirin aabboo jooga dee aabbaa ka sokeeya aabbaha xijaabi aabbaha hadduusan jirin awowgaa dhaxlaya sudus wa huwa suduski fardul waaxidi eh, hal dhaxalkiisa weeye oo min waladil ummi hooyada caruurteeda yacnii hal canug oo isku hooye kali atiin ayaad ka dhimatay hee halkaa canug sudus u dhaxlaya hadday bataan ay ulu dhaxlayeen halkaa canug wiil iyo gabar midku doona ha noqdo wa tasqudulwajada halkaa wuxuu kaga baxay furuushii lixda ahayd dadkii ku dhexlayey ayuu ka baxay halkani wuxuu rabaa inuu sheego xujbi weliba xujbulxirmaan ah yacnii ruuxii dhaxalka lahaa qof baa dhaxalkii ka xigsaday kawaa laga xijaabay asagu miaal wiil aad awow u tahay dhaxalka qeyb buu ku ahaan lahaa he wiil aad dhashay haduu joogo aabbihii ha noqdo ama mid kale ha noqdee wiil adigu aad dhashay haduu joogo kan awowga aad u tahay meelaha ka soo dhowaan maayo ma soo sabanayo maxaa dhacay kanaa kaaga xiga aabbihii hadduu yahay iyo hadduu adeerkii yahayna isku mid weeyaan marka sidaa la isu xijaabayo yuu rabaa qayb inuu ka sheega aadna uma wada sheegay lakiin bacdiguu rabaa inuu ka sheego wa tasqutu way dhici aljaddaatu ayeyoo dhan ayaa dhici bilummi hooyay ku dhici mar haddii hooye ay joogto ayeyoo dhan ku dhaxli mayso ayeydaa tan aabbe ha noqoto ama tan hooye ha noqoto kuma dhaxlayso waljdaadu awowyo dhanna waa way dhacayaan bil bilabi aabbay ku dhacayaan aabba hadduu joogo awow dhaxal male sideedaba awowga dhaxalka kugule waa awowga aabbaha dhankiisa ka imaanayo awowga xagga hooyada ka imaanayo dhaxalba male weligiiba oo dawul arxaam ayuu ka mid yahay dhaxal male awowga xagga hooyada ka imaanayo oo xale waa annagii soo sheegnay qaciidada oo sideedaba nin maydka ku qaraabsaday naag ninkan meydka waxay qaaraaba ku yihiin haweeney waa haweeney ayuu kusoo qaraabsanaya ninkaasi dhaxal male ilaa waladulum mooye oo waladulum shantii masaluu ku khilaafsanaa ayay ka mid tahay meydka iyo ninkan dhaal waxbuu dhaxlii laleeyahay hadday haweeney u dhexayso oo meydka haweeney uu kusoo gaarayo waladulum hadduusan ahayn dhaxal male marka awowga hooyada dhale ee muxuu kugu qaraabsanahay gabadhiisa gabadhiisana haweeney waay khalaas waa dhaxal male kaa ee awowga dhaxal kale waa awowga xagga aabaha keli ka imaanayo tasqudu ljadaatu bilummi waljdaadu awowyadiina way dhacayaan bilabi aabay ku dhacayaan wayasqudu waladulummi hooyada caruurteeda way dhici yacnii caruurtii aad isku hooyada keli ahaydeen waxaa xijaabayaayoo dhici waxa ay ku dhici maca arbacatin afar qolaax ay walaalka isku hooyo kali aad tihiin waxaa xijaabaya afar qola oo afar qola haddii ay joogaan dhaxal male alwaladu canug aad dhashay hadduu joogo walaal imaan maayo wa waladulibni yani walaalka xagga hooyada waaye walaalka xagga aabbaha canuga aad dhashe gabar hadduu yahay hee gabadha intaad markay qaadato inta kale u casabaynaya ee walaalka xagga hooyo keli walaal aad ka tihiin waxaad dhashayba hadduu joogo khalaas waaye dhaxal male waxaa lamid mid ah waladulibni wiil aad dhashay caruur uu dhalay hadday joogto iduna walaalkii isku hooyada keli aad ahaydeen dhaxal kuguma leh canugaad isku hooyada keli ahaydeen kuma dhaxlayo awoogaa xijaabi canugaad isku aabbaha keli tihiin ama isku hooye isku aabba aad tihiin awowga waa isla dhaxlayaan oo awowga ma xijaabi karayo sababtoo ah awowga iyo canugaasi waa siman yihiin awowga maxaad qaraabo ku tihiin wiilkiisa hal darajo ayaa dhexda ku jirta walaalahaada maxaad qaraabo ku tihiin aabbahooda he khalaas waaye waa labada qolo waa siman yihiin mar hadday siman yihiin dhaxalka waa wadagelayaano way isla dhaxlayaan aljad maca alikhwa la yirahdaa weli waa masale adag oo ilaa xad waxoogaa tafsiirin u baahan wayasqudul ahu walaal wuu dhici oo lil abi aabba keli walaalkuugu ah maya wayasqudul ahu walaal ayaa dhici oo lil abi wal hooye iyo aabba canuga aad walaalaha ku tihiin waxaa xijaabayaayo uu ku dhacayaa maa alaatin saddex qola saddex qola xijaabi alibnu wiil aad dhashay wuu xijaabaya gabar ma xijaabi karto wiil aad dhashay hadduu joogo dee walaal imaan maayo wabnulibni wiilkaaga wiilkii wiilaad awow u tahay hadduu joogana walaal imaan maayo walabi aabba hadduu joogana imaan maayo meel uu aabba dhexlaya walaal imaan maayo walaalka la xijaaba aabbaha ka sokeeya saddexdaa qolaa xijaabta wayasqutu wuu dhacayaa waladul abi canuga aad isku aabbaha keli tihiin afara waa xijaabtaa saddexdaa haddeer sheegayni iyo wiil isku hoye isku aabba aad tihiin hadduu joogana waa xijaabaya bahbah ma dhaxasho meesha la yirahdo wey wayasqutu waladul abi aabbaha caruurtiisii yacni canugaad isku aabbaha keli ahaydeen wuu dhacayaa bihaulaai alaaati saddexdan ayuu ku dhici wiilkaa dhashay wiilkaa dhashay wiilkuu sii dhalay horta waa xijaabi wa bilakhi walaal oo lilabi walummi hooye iyo aabba aad walaal ku tihiinna wuu xijaabi oo walaalkaadoo isku aabba keli tihiin waxaa dadka xijaabaya waxaa ka mid a wiil walaal aad tihiinoo ishooye isku aabba aad walaal ku tihiin wakaa wa arbacatun halkaa xujbigii uu kaga baxay halkan wuxuu rabaa inuu ka hadlo wax la yidhaahdo eh, alcasabatu maca alghayri qole la yidhaahdo yacnii qolo aan casaba noqdayn ee ahlufaradu noqon lahaa yaa qolo kale haddii ay la joogto casaba noqonaya qoladii iyo casaba isla noqonaya miaal gabadhaada ahlulfarad weeye oo waxay leedahay hal gabar haddii ay tahay nis oo annagii soo sheegay laba gabdhood iyo ka badan haddii ay noqdaanna uluaan bay leeyihiin gabdhahaasi hadduu wiil la joogo ka waran oo gabadh iyo wiil baad ka dhimatay ama laba gabdhood iyo wiil casabay noqonayaan wiilkiibaa casaba ka dhigay waxaa lamid ah gabdhaha walaalaha ah iskooye isku aabba ama isku aabba keli aatiin ilaahan uma jira arrintaasuu rabaa inuu ka hadlo wa arbacatun afar yucasibuuna waxay casaba ka dhiganayaan akhawaatihim gabdhaha walaalahooda ayay casaba ka soo dhigayaan alibnu wiilka wiilka gabadhii walaashii ahayd casabuu ka dhigi wabnulibni wiilka wiilkii wiilkaad awowga u tahay hee gabadha walaashii ah ama gabadha inaa adeertii ana waa lamide casabuu ka dhigi miaal inaa dhintay wax kaloo dhexlaya ma jire waxaa joogaa wiiluu awow u yahay oo wiilkiisa uu dhalay iyo gabar awow u yahay oo wiilkiisa uu dhalay walaala ha noqdeen ayagu ama laba ninoo walaalaha kala dhaleenoo duqan awow ha u wada ahaado wuu casabagelinayaa khalaas wey arbacatu yucasibu alibnu wabnulibni walakhu walaal oo minal al abi walummi hooyo iyo aabbo walaal kuugu ah wiil aad walaalo tihiin oo hooyo iyo aabba aad walaalo ku tihiin walaashiisoo hooyo iyo aabba aad walaalo ku tihiin khalaas waa isna waa casaba gelinaya oo casabu ka dhigi walakhu walaal oo min al abi aabba keli walaal aad ku tihiin wiil aad walaal tihiin iyo gabar aad walaal tihiin labaduba xagga hooye keli aad xagga aabba keli aad walaal ku tihiin iyaguna casabay noqonayaanoo wiilka casaba ka dhigaya wa arbacatun aafar yariuuna way dhaxlayaan duuna akhwaati afar nin ragga keliya afar jeer ragga keliya wax dhexlaya gabdhuhu wax ma dhexlaan yani waxaa jira afar qolo walaalo ah oo wiilal haddii ay yihiin waa ku dhaxlayaan gabdha haddii ay yihiinna dhaxal male gabdhahaasi wiil hala joogo ama yuusan la joogin hadday wiilal yihiin kuma dhaxlayaan hadday gabdhway ku dhalayaanj hadday gabdha yihinna ku dhaxli maayaan arrintaasuna waa inuu ka hadlo wa arbacatun afar yariuuna way dhaxlayaan duuna akhwaatihim gabdhihii walaalahooda ahaa ka sukay dhalayaan oo gabdhihii walaalaha ahaa kuwa dhaxlayaan laakiin wiilashii walaalaha ahaa ayaa wiilasha ku dhalaya waasi alacmaamu adeerada adeerada aabbaha la dhashay waa ku dhaxlayaan cidkaa xigta haddii la waayo eedooyinka ayaga la dhashay ka waran islaamihii eedooyinka kuu ahaa ee aabbaha la dhashay weligood dhaxal male waxaa weeyaan dowul ayay ka mid yihiin wahum alacmaamu adeeradii weye wa banul acmaami adeerada wiilashoodii weye wiilashaad ilma adeerada tihiin cid kaa xigta haddii la waayo waa ku dhaxlayaan amaa gabdhaha ilma adeerada aatiin maay ku dhaxli maayaan wa banul ahi walaalka gabdhihii gabdhaha adeerada u tahay oo walaalkaa u dhalay kuma dhaxlayaan wiilasha aad adeerada u tahay intay wax kaa xiga haddii la waayo waa ku dhaxlayaan waa banul ahi walaalkaa wiilashi wa casabaatu lmawlaa sayidka casabadiisii almuctiq ee wax horeeyey yacnii asbaabulmiiraai annagii xalay soo sheegnay weeyaane saddex arrimood bay ahayd qaraabaa laisku dhaxlaa zawaaj iyo guurna waa la isku dhaxlaa cidqina waa laisku dhaxlaa qofkii wax xoreeyey qofkuu xoreeyey cid ka xigtaa haddii u waayo wuu u dhaxlaya qofkaa wax xoreeyey wax dhaxlaya rag iyo dumar midkuu doona ha noqdo hadduu nin yahay qofkuu xoreeyey wuu dhaxli hadday gabar tahayna qofkay xoraysay way dhaxli laakiin gabar haddii ay tahay iyada unbaa dhaxliye gabarnimo casaba ahaan laguma dhaxlo muxuu ahaa xoray miaal qof la xoreeyaa dhintay qofkii la xoreeyey kii xoreeya hadduu joogo cid ka xigtaana ayay joogin kaa xoreeye rag iyo dumar midku doonaaba ha noqday wuu dhaxlaya waayahay kii xoreeye ma joogo laakiin waxaa joogaa kii xoreeya dadkiisii ama qaraabadiisii oo kii xoreeya carruurtiisii baa joogto ama walaalihiisii baa jooga adeeradiisii baa jooga casabooyinkiisii baa jooga qoladaasi raggooda haweenka kuma jiraan raggooda ayaa waxay dhaxlayaan kii la xoreeyey la fahmayaan umalaynaya raggoodaa dhaxlaya miaal ninkii wax xoreeyey uu dhintay caruur wiilal iyo gabdhu ka tegey kii la xoreeyaa la dhintay oo la dhaxli rabaa kii la xoreeyana ma jooga waa dhintay caruurtii kii xoreeye uu dhalay wiilasha keliyaa dhaxli kan la xoreeyey gabdhaha ma dhaxlayaan macnuhu waa sidaa wa casabaatulmawlaa sayidka casabadiisii weeye almuctiqi oo ewa xoreeyey faslun watajuuzu wasiyatu dardaaran ayaa bannaan bilmacluumi wax la og yahay walmajhuuli shay jaahil laga yahay walmawjuudi wax jooga walmacduumi halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka kitaabku wuxuu baabaystay kitaabu faraaidi walwasaaya faraaidkii ayuu ka soo baxay isagoo si ikhtisaari u sheegay dardaarankiibuu rabaa inuu ka hadlo dardaaranku sidiisaba waa caqdu tabarucin waa ixsaan samayn ee caqdu mucaawadatin ma aha mar hadduu caqdu tabaruci yahay waxaa ku bannaan waxyaaba badan oo aan ku bannaaneen caqdu mucaawada oo shayga hadduu macluum yahay waa la dardaarmi karaya majhuulna waa bannaan yahay miiaal inaad tidhaahdo hebel ninkaa hebelah xoolahayga boqol kun ha laga siiyo ama gurigaas yaan u dardaarmay yani ulu waa uu soo wadaaye ulu hadduusan ka badnin waa yahay majhuulna waa bannaan yahay kiishadda ma ama qandigaasi waxa ku jiro hebel hala siiyo qandigaa waxa ku jira la xisaabi ulu hadduusan ka badnaynay ulu wax ka yaryahay khalaas wey waa bannaan yahay ama xoolahayga wax hebel ha laga siiyo waxaasi bayaankiisa hadhow meelada baa loogu noqonaya laakiin marka hore waa ansaxayaa dardaarankaasi majhuul shay mawjuuda ah. xoolahan hebel ha la siiyo macduumna waa ku bannaan yahay beertayda soo ma arkaysad sanadkan midhaha ka soo baxo saddex meel u dhig meel masaakiinta ha la siiyo waa bannaan tahay macduumkaasina waa ku bannaan yahay iibka kuma bannaana inay garo waayo iibku caqdu mucaawada waay wtajuuzu lwasiyatu dardaaran ayaa bannaan bilmacluumi shay la og laisu dardaarmo walmajhuuli shay jaahil laga yahay laisu dardaarmo walmawjuudi wax jooga laisu dardaarmo walmacduumi wax maqan laisu dardaarmo wahiya dardaaranka min auluii saddex meel u dhig meel ayuu ka ahaaday yacnii uludka wuxuu u jeedaa qoladan warasada ahee wax dhaxli waxyaabaha aan eh, la weydiinaynin idinkooda ku xirnayn waa ulu oo ulu hadduu xoolihiisa dardaarmo xuquuqdii adna waa anaga xalay soo sheegnay xuquuqdii kale marka laga gooyey xoolaha intii soo hadhay saddex meel dhig meel hadduu dardaarmo iyo wax ka yar warasada shaqo kumale kumana tasarufi karayaane waa in la bixiyaa war ma jiro min bacdi wasiyatin yuusii biha ow dayn waa yahay ulu wax ka badanse hadduu dardaarmo waraaada haddii ay baaliqiin wada yihiin oo mukalafiina ah, waraadaa la weydiinaya waale odaygii ulu horta ulu laidin weydiin maaye intaan uluka ka badan ee odayga u dardaarmay ma la bixinaya mise way maya ma ogolin hadday yidhahdaan dhaxalkaa lagu dari waa ogolla haddii ay yidhaahdaanna waa la bixinaya laakiin bishardi waa inay mukalafiin yihiin haddayan mukalafiin ahayn maba la bixinayo wahiya dardaaranka mina ulusi saddex meel udhig meel ayuu ahaaday fain zaada hadduu ka ziyaadiyo wuqifa waa la joojinay calaa ijaazati alwarathati qolada wax dhaxlaya ogolaanshahooda ayaa lagu joojinay ninkii wuxuu yidhi xoolahayga nis ha la sadaqeeyo niskaasi ulu mxuu ahaa warasada tasaruf kuma laho waa la bixini ulukaas inta ka badan ee ka zaa'idka ah qoladan warasada ahee wax dhaxli ogolaanshahoodu ku xiran yahay hadday ogolaadaan waa la bixin haddayaan ogolaanina la bixin maayo bisharti warasadu waa inay yihiin mukalafiin haddayaan mukalafiinba ahayn oo caruur wey ama dad waalanoo dee la bixin maayo markaa ilaa idanba male ayagu walaa tajuusu ma banaana alwasiyatu dardaaran ma banaana liwaariin qof wax dhexlaya loo dardaamo ilaa an yujiizaha inay ogolaadaan mooye baaqil warasati hee dadkii ku dhaxli lahaa mid ka mid a gurigaas maalkii ahaa hebel hala siiyo baari buu ii ahaay horta awalan dardaaranka waa joon oo waa tacaddi xadgudub aad samaynayso muxuu ahaa qoladii warasadii kale aad ku samaynayso oo arrin wanaagsan maaha laakiin warasadii kale hadday ogolaadaan iyagoo mukallafiina oo ay yidhahdaan odaygii dee hebel waxaa siiyey waa u ogol lahay hebel waxaasi waa qaadanaya haddayse diidaan walow ulutba ha ahaado hadduu doono yacnii xoolihiisii saddex meel u dhig meel ama wax ka yar ayuu warafadii dhaxalka lahayd mid ka mida u dardaarmay qoladan warafada haddii ay diidaan la siini maayo meel kalaa lagu bixini haddiise warafada ay ogolaadaan khalaas waa la ogol yahay warafadana bishari waa inay yihiin mukallafiinoo dad ogolaanshahooda uu meel marayo waa inuu yahay mayso alwasiyatu dardaaran asixi mayso liwaariin nin wax dhexlayo loo dardaarmo ilaa an yujiizaha inay ogolaadaan mooye baaqil waraati qolada wax dhexlaysa inta kale inay ogolaadaan mooye wa tasixu way asixi alwasiyatu dardaaran ayaa asixi min kulli baaliqin caaqilin sideedaba waxaa jira marka wax la dardaarmayo meydka qofka dhimanayo uu dardaarmayo waxa uu dardaarmayaa laba arrimood mid un wey shay la bixinayo la sadaqaysanayaa nafci qola la siinayo waa dardaar shaqo asaga uu qaban lahaayoo hadduu nool yahay uu qabsan lahaa inuu cid kale u dardaarmo shaqadaa halli ii qabto uu yidhaahdo oo caruurtaydii yaryareed hebel baan ku ogahay deentaasaa liigu leeyahay hebel ha bixiyo waqafkaas aan meeshaa waqfayaan aniga mas-uulka ka ahaa adigaan kugu wareejiyey arrimaha noocaas ah labadaas u qaybsamaa dardaaranku dardaaranka haddii xoolo la dardaarmaye laleeyahay hebel waxaa ha siiyo ee qofka loo dardaarmayo iyo waxa la dardaarmayo shuruudda ay leedahay arrinkaasu rabaa inuu ka hadlo wa tasixu lwasiyatu dardaaran wuu asixi min kulli baaliqin qaangaar dhammaantii caaqilin ee caqli mukalaf yacni qofkan sii dhimanayo ee dardaarmayo waa inuu mukalaf yahay hee qof majnuunba ahaaye waa allah markii horeba ama canug yaroo sabi ah hadduu dardaarmo la dhegaysan maayo dardaarankiisa waayo marka uu nool yahaban caadiga u yahay tasarufkiisaba aan ogoleene likulli mutamallakin wax kastoo la mulkin karaana la dardaarmi karaa shayga aad dadka u dardaarmi shay kastoo mulki geli karayo intuu doona hadhan cirbadda dharka lagu toshaana ha noqoto hadday doonto wax alla wixii la mulkin karae maal noqon karo khalaas waa la dardaarmi karaa wa fii sabiililaahi ilahay jidkiisana waa lagu dardaarmi karaa tacaala sarreeye oo la yidhaahdo xoolaha intaa la dhe jidka alla ha lagu bixiyo masaakiin ha la siiyo masaajida ha lagu dhiso ceelal ha lagu qodo allahu mustacaan mujaahidiinta ha la siiyo waka watasixu waaasay fii sabiili illaahi waxaa la yidhaahdaa daacada oo dhan oo muslimiinta ka dhexayso ee waa markaan baabu zake la joogin baabu zake haddii la joogo fii sabiilillahi jihaadku khaas ku yahay waxaa raajixa xoolaha ee asnaafta zakada la siinaye sideedda ah fii sabiilillahi baa ka mid ah sabiilillahi khaas ku yahay ee masaajidda iyo masaalixda muslimiinta kale zake lagu bixin karin qolkaasay rajaxayaan bacd alculamaa inay raajix tahayna waa fii sabiil lah watasixu lwasiyatu dardaaran ayaa asixi dardaarankan dambuu ka hadli rabaa waa shaqadii ruuxa uu qaban lahaa cid inuu u dardaarmuu yidhaahdo shaqadaasi adaan kugu ogahaye qabo caruurtayda adigaa ka mas-uula xoolahayga aan waqfe adigaa ka mas-uula ama xoolaha caruurta way yaryihiin xoolahooda u hayo gacanta adaan kugu ogahay arrintaas cidda loo dardaarmayo oo arrintaa qabani sheego wa tasixu wasiyatu dardaaranaya asixi ilaa man axad loo dardaarmo ijtamacad ay kulantay fiihi dhexdiisa khamsu khisaal shan arrimood qof laga hele ayaa loo dardaarmi karaa shaqa inuu qabto alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli buluq iyo qaangaar xaddu takliif weeyaano mukalaf waa inuu yahay ku filan walxuriyatu xor waa inuu yahay addoonan u dardaarmaya carruur wax jira maaha walammaanatu ruuxa aamin waa iskaba qayilay hadduu doono ciyaalka sigaarka iisoo gadnahayo maymamay kaas maaha amsu khisaale alislaamu walbuluuqu walcaqlu iyo walxuriyatu xornimo iyo eh, walammaanatu ammaana shantaa shardi ayaa loo shardiya wallahu aclam sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed wala alih wasabi